alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa dersigeennii sagaalaad kitaabkeennii aladab lmufrad liabi cabdillaahi muxamed ibnu ismaaciil albuhaariyi raximah llahu tacaala darsigeennuna wuxuu ka bilaabanayaa xadiiska qyoaaaaiyo koowaad qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu salaam albikindi qala ahbarana abu mucaawiya muxamed ibnu khazim adariir can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash can ibraahim bni yasiid ataymi can abiihi yasiid ataymi can abi mascuud cuqbata ibnu camrin abu mascuud albadri qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa adribu mid garaaca qulaaman lii yacnii addoonkayga abaan garaacayay fa samictu waxaan maqlay min khalfii gadaashaydaan ka maqlay sawtan sawt baan ka maqlay sawtkaasoo le iclam abaa mascuud ogow lallaahu ilaahay subxaana wa tacaala ayaa aqdaru calayka alle subxaana wa tacaala ayaa kaa awood badan minka calayhi sidaad isaga dushiisa aad uga awood badan tahay ogow adigana ilaahay baa kaaga awood badan subxaana wa tacaala si ka daran faltafatu waan daymoodayoo waan fiiriyey fa huwa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam bisawaaba qofka ila hadlayaa uu yahay nebi muxamed sala allahu caleyh wasalam qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow fa isagu xorun xor weeye liwajhi illaahi ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa dartii baa loo xoreeyey faqaala wuxuu yidhi amaa low lam tafcal haddaadan sidaas samayn lahayn lamasadka naaru naar baa ku taaban lahayd oo amase lalafaxadka waxaa ku feenan lahaa naaru naar baa ku feenan lahayd ayuu nabigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi rawaahu muslim imaam muslim baa fii kitaabi liimaan ku warinaya wuxuuna xadiisku faa'iidaynayaa addoommada iyo qaabka dhaqanka wanaagsan ee la doonayo in loola dhaqmo ayuu faa'iidaynayaa maxaa risaalada nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh loo soo dhiibay oo dhanbaa macnaheedu wuxuu yahay khalqiga dhammaantood in ilaahay lagu xidho subxaana wa tacaala in ilaahay loo adoomeeyo oo alle lagu xidho subxaana wa tacaala qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun laa taqul qabaxa allaahu wajha wuxuu baabu yahay laa taqul ha odhanin qabaxa allaahu ilaahay ha xumeeyo wajhahu wejigiisa alla ha xumeeyo yacnii wejigaaga alla gub wejigaaga alla ha xumeeyo ha odhanin qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana xajaaj ibnu minhaal qaala xadaana ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna abu maxamed alhilaali can ibni cajlaanin maxamed ibni cajlaan can saciid bni abi saciid almaqburi can abi hurayrata can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa taquulu ha odhannina qabax allaahu wajhahu wejigiisa allaha xumeeya ha odhannina waxaa loo diidayaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dadka wuxuu ku tarbiyaynayaa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ummadda uu barayaa carabkooda inay uga dhaqandhigaan kelmada wanaagsan ay uga caada dhigaan wuxuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa taquulu ha odhanina qabaxa allaahu allaha xumeeyo wajahu wejigiisa allaha xumeeyo xadiisku waa xasanu imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya mujaladka labaad aarqoiyoaaqaayib xumaydi ayaa isaguna fii musnadihi ku warinaya mujaladka labaad axasanahu lalbaaniyu raximah llahu tacaala fi mishkaat mishkaat lmasaabiix qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdulaahi bnu muxamed yani cabdulaahi ibnu muxamed almusnadi miyaa oo shiikhulbukhaari ah mise waa abubakr ibni abi shayba labadooduba waa min shuyuukhi lbukhaari mid walbana cabdulaahi ibnu muxamed baa la yidhahda qaala xadaana ibnu uyayna qaala xadaana ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed alhilaali can ibni cajlaan muxamed ibni cajlaan can saciid ibni abi saciid almaqburi can abi hurayrata qaala wuxuu idhi laa taquulanna ha odhannina qabaxa allaahu wajhaka wajigaaga ilaahay ha xumeeyo ha odhanina iyo wajha man cid wejigii yacnii ashbaha shabaha oo u eg wajhaka wejigaaga wejigaaga iyo wixii wejigaaga shabahee u egba ilaahay ha xumeeyo ha odhanina waa adkayn soomaa tantan wejigiisaa la maraya ciddii u egna uu sii aflagaadeeyey waa dhaqanka soomaalido kale haddii mid la caayo oo la yidhaahdo mxuu ahaa kelab baa tahay mxuu odhanaya kelab kelab dhalay baa tahay buu odhanayaas qabax allaahu alle wa tacaala ha xumeeyo wajhaka wejigaaga iyo wajha man cid wejigii yacni ashbaha shabaha wajhaka wejigaaga shabaha fa ina allaha subxaanahu wa tacaala alle subxaana wa tacaala khalaqa aadama nebi aadam buu abuuray calaa suuratihi suuradiisii buu ku abuuray nebi aadam ilaahay wuxuu ku abuuray suuradiisii buu ku abuuray damiirkan ma aadam baa loo celinayaa mise ilaahay baa loo celinaya subxaana wa tacaala ay culimadu isku khilaafeen ayb haddii la yidhahdo marka ilaahay subxaana wa tacaala aadam wuxuu ku abuuray suuradiisii oo tilmaamo alle subxaana wa tacaala uu leeyahay buu oo bini aadamku aanay u ekayn buu alle subxaana wa tacaala uu siiyey oo xagga asmaada iyo awsaafta iyo magacyada wadaaga laakiin yacnii qaab ahaan ku kala duwan oo khaaliq iyo makhluuq ama maahay alle subxaana wa tacaala aadam buu wuxuu ku abuuray yacnii abuurkii uu lahaa oo sida bini aadamku uu abuuran yahay xadiisku waa xasanoo imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka labaad afar boqolsodoniyo lix ibn xibbaanna fii saxiixii mujaladka saddexaad saddexiyo tobnaad raqamka siddeed iyo tobnaad waxasanahu larnaud shucayb arnaud fii takhriiji lmusnad sheekh naasirna saxiixada raqamka ku saxiix qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabun liyajtaniba alwajha fi darbi wuxuu baabu yahay addoonkii markuu garaacayo wejiga ha ka fogaado wejiga ayaanu ka garaacay xadaana khalid ibnu mahlad qala xadaana sulaymaan ibnu bilaal alwaashixi qala xadaanii muxamed ibnu cajlaan qala ahbaranii abi wa saciid aabbahay cajlaan iyo saciid ibn abi saciid almaqburi baa ii warramay can abi hurayrata can nebiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh idaa daraba axadukum midkiin markuu garaacayo khaadimahu khaadimkiisa markuu garaacayo falyajtanib ilwaja wejiga ha ka fogaado ani wejigayaanu ka dilin bini aadamka muuqaalkiisa meesha laga fiiriyaa waa wajiga meesha laga fiiriyaa waa wejiga saa daraaddeed wejigii wax dhiba hawgeysanin u baa uu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh annagana waxaa la odhanayaa wejigaan ka bedelay soo ma ka tumay wejigaan ka bedelay meesha bini marka laga fiiriyaa waa wejiga wejigiina wax yar oo dhiba uma adkaysan karo sooma tashwiih khalqigii ilaahay abuurkiisii la dooriyey baa ku dhacaya qofkaad wejiga wax ka gaadhsiiso nebigu marka wuxuu leeyahy idaa daraba axadukum midkiin markuu garaacayo khaadimahu khaadimkiisa falyajtanib ilwaja wejiga ha ka fogaado wejiga yaanu ka tumin xadiikan isla lafdigan baa bukhaari fii saxiixii ku warinayaa yani markaa raqamka raqamka oo limaamu muslim fii kitaabi albiri wasila ayuu ku warinayaa yani raqamka qala imaamu raximah llahu tacala xadaana khalid ibnu maqhlad alqadawani qala xadaana sufyaan athawri can abi subayrin muxamed ibni muslim ibnu tadrus can jaabir bni cabdilaahi qaala wuxuu yidhi mura nabiyu sal alla aleh wasalam nebiga waxaa la soo mariyey bidaabatin daabad baa la soo mariyey neef xoola ah daabad waxaa layaha kullu maa yaduubu cala wajhi alard wax kastoo arlada dusheeda ku socdaa daabad laydhaah wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquha laakiin yacni curfi ahaan iyo mustacmal ahaan waxay ku dhacdaa xayawaanka afarta qoob leh baa daabad loo isticmaala ayib wuxuu leeyahay mura nabiyu sal alla aleh wasalam nebiga waxaa la soo mariyey bidaabatin daabad baa la soo mariyey qad wusima laga calaameeyoo laga suntay yacnii wejiga laga suntay qad wusima la calaameeyo la suntay kaasoo yudakhinu uu qiiqayo mankhiraahu yacnii sanka daloolkiisa labada daloolee sanku ay qiiqayaan halkaasaa laga suntay halkaas sanka dusheeda markii madanaha laga mariyey dabkii halkan laga saaraybaa wuxuu ka soo baxay labada daloolee sanku ka soo baxay ayib wusima la calaameeyo yudakhinu yani markaa uu qiqayo ama uu qaacayo mankhiraahu labadiisa sandaloolkooda uu yani qaaci iyo qiiqa uu ka baxayo marka qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu idhi lacana allahu ilaahay subxaana wa tacaala ha nacdalo man facala haada sidaa midkii sameeyey ilaahay ha nacdalo oo naxariistiisa ha ka dheereeyo laa yusamiyanna yaanu suntin oo yaanu calaamadaynin axadun mid idinka idinka mid ah alwajha wejiga yaanu xoolihii ka calaamayn walaa yadrimannahu yaanu garaacin oo wejiga yaanu ka garaacin ayaa nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiikan imaamu axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka saddexaad iyobayhaqi fi sunan mujaladka toddobaad sheekh naasirna saxiixada buu ku saxiixyeel waxaa laga qaadanayaa wejiga in laga fogaado xataa xoolihii wejiga aan laga garaacin oo aan laga suntin yani ayaa laga qaadanaya ayb waxaa kaloo laga qaadanaya yani xadiiska ka muuqda nebigu wuxuu ihi lacana allaahu man facala haada sooma lacanul mucayankana qof mucayana in la nacdalo waa la diide maxaa la ogol yahay wasfi iyo yani sifo iyo tilmaan in ruuxa lagu nacdalo wixii waxaa sameeya nacaladii ha ku dhacdo halkaad ku odhan lahayd hebel waa malcuun yani ayaa la diidaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala maxaa yeelay axkaamta iyo nusuusta yanii waxyaabaha waciidka ku soo arooray xamliga iyo xambaaridda ruuxa mucayanka lagu xambaarayo yani waxay u baahan tahay si caama in loo sheego oo ruux mucayan aan lagu xambaarin qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu man ladama cabdahu falyuctiqhu min qayri iijaabin wuxuu baabu yahay man ladama ruuxii dhirbaaxa cabdahu addoonkiisa ruuxii dhirbaaxa falyuctiqhu ha xoreeyo addoonkii min qayri iijaabin waajib la'aan iyadoo waajib aanay ku ahayn qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana aadam ibnu iyaas qaala xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki abulbistaan qaala xadaana xusayn bnu cabdiraxmaan qaala samictu hilaal ibnu yasaaf waa iqatun kasiiru lxadiis hilaal ibnu yasaaf baan maqlay yaquulu isagoo leh kunnaa waxaanu ahay nabiicu kuwa iibiya albaza yacnii dharkaannu iibinaynay basiga dharkaan huudhiidhka innagu hadda aynuu naqaan ayaa bas la yidhaah nusqooyinka qaarkood baa marka waxay qorayaan albura albura wuxuu u ayb albura sax maaha albaza yani ayaanu iibinayna hudheedhka dharkaas yani ayaanu iibinayna fii daari suwayd ibnu muqarin suwayd ibnu muqarin gurigiis iyo daartiisaanu dharkaa ku iibinayna fa kharajat waxaa soo baxday jaariyatun addoon baa soo baxday fa qaalat lirajulin ninbay waxay ku tidhi shay-an shay hadal xun wuu dhirbaaxay dalika arajulu ninkaa isaga hadalka xun ay ku tiri baa dhirbaaxay faqaala lahu suwayd ibnu muqarrin suwayd ibnu muqarin baa ninkii gabadha dhirbaaxay wuxuu ku yidhi oo ninkii guriga lahaa aladamta wajha ma wejigeedaad dhirbaaxday oo dhankalaaso iyo dhirbaaxo aad ku dhufato laqad ra'aytunii waxaan is arkay oo aan isgaranayaa saabica sabcatin toddobo yacni anigoo midka toddobeeye ah toddoba anigoo midka toddobeeya maxaa loo jeedaa lix anigoo toddoba ku ah ayb wamaa lanaa nooma sugnayn yani ilaa khaadimun hal khaadimu yani hal shaqaalaa mooye wax kale maanan lahayn faladamahaa waxaa dhirbaaxay bacdunaa barhkayo ayaa dhirbaaxay fa amarahu nebiyu sal alla aleh wuxuu faray an yuctiqahaa inuu xoreeyo marba hadaad dhirbaaxo u geysatay oo wejigeeda aad dhirbaaxday xor bay kaa tahay waa kaa xorowday ayb imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya kitaabu liimaan raqamka soddonaad buu ku warinaya xadaana camr bnu cawn wamusadad bnu musarad qaala xadaana abu cawaana wadaxi bnu cabdillaahi alyashkuri can firaasa can abi saalixin can saadaan sanadkan waxaa inagu cusub yani markaa saadaan uunbaa inagu cusub baan filaya inta kale dhammaantood waynu soo marnay saadaan abu cumar albazaar ayaa layaa waasiqatun waa nin siqa oo xaafida can ibni cumar cabdilaahi ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhu saxaabigaas qaale wuxuu yidhi samictu nabiya sal alla caleh wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh man ladama ruuxii dhirbaaxa ama dhankalaasa ku dhufta cabdahu addoonkiisa aw darabahu ama garaaca xaddan xad ka gooya xadkaas oo lam ya'tihi aanu la imaan fa kafaaratuhu kafaaradiisu waxa weeye waa cidquhu xorayntiisa inuu xoreeyo ah ruuxii addoonkiisa dhirbaaxa ama nabar ku dhufta kafaaradiisu waxaa weeye yacnii inuu xoreeyo weeye buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh man ladama ruuxii dhirbaaxa buu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh cabdahu addoonkiisa ow darabahu ama garaaca xaddan xad yacni ka gooya xadkaasoo lam ya'tihi aanu la iman fa kafaaratuhu kafaaradiisu waxaa weeye yani ciquhu xorayntiisa weeye inuu xoreeyo imaamu muslim baa fii saxiixihii ku warinaya raqamka soddon iyo koowaad buuna ku warinaya qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana musadad ibnu musarhad qaala xadaana yaxya ibnu saciid alqadaan can sufyaan athawri qaala wuxuu yidhi xadaanii sulaymaan salamata ibnu kuhaylin qaala xadaanii mucaawiya ibnu suweyd ibnu muqarin mawlan addoon oo lana anaga noo sugnaaday oo gacalkayaga ah fa fara markaasuu cararay fa dacaanii abi aabbahay baa ii yeedhay fa qaala wuxuu yidhi iqtasa ka qisaaso ninkii addoonka ahana wuu u yeedhay wuxuu yidhi iqtasa ka qisaaso ka gooso intuu kugu dhuftay ku dhufo dayib sababtii buu marka sheegayaayo kunnaa waxaannu ahay walada muqarinin yacnii muqarin awlaaddiisaannu ahay yacnii sabcatun toddoba ayaanu hayn lanaa waxaa noo sugnaaday khaadimu nin shaqaalaha ayaa noo sugnaaday faladamahaa markaasuu dhirbaaxay axadunaa midkayo gabadh bay ahayd ama addoon buu ahaa ama addoon bay ahayd ayib fadukira dalika linabiyi sal alla aleh wasalam arrinkaasaa nebi loo sheegay faqaala wuxuu murhum far falyuctiquuha ha xoreeyeen buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqiila linabiyi sal alla aleh wasalam nebiga waxaa loo yidhi laysa lahum uma sugnaanin khaadimun khaadim oo hayraha iyada qayrkeeda khaadim kale male ayuu nebigu salawatu ulahi wasalaamu caleh lagu yidhi qaale wuxuu yidhi falyastakhdimuuha ha adeegsadeen buu nebigu yidhi yacnii faidaa markay ka deeqtoomaan yacnii khalluu sabiilaha waddadeeda ha ka leexdeen ha xoreeyeen buu nebigu yidhi salawatu ullahi si ku meelgaadh ah mudada aanay khaadimka haysan ha isticmaaleen khaadim ha noqoto laakiin marba hadday tacadi iyo xadgudub ay ku sameeyeen markay ka deeqtoomaan oo addoon kale ay helaan yacni ha xoroobeen yani ha sii daayeen ha uga leexdeen ayuu leeyahy nebigu salawatullahi wasalaamu calayh waxaa la diidayaa khalaa'iqda wa tacaala wuxuu ugu garsooraya iyo khalqiga yacnii ay hoos hadhsanayaan cadaaladda waxaa la yidhaahda samaawaadka iyo arladu waxay ku taagan yihiin cadliga ilahay bay ku taagan yihin subxana wa tacaala in allaha ya'murukum an tu'aduu lamaanaati ilaa ahliha waida xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ina allaha nicima yacidukum bih ina allaha kana samiican basiira hadda waxaa laga hadlayaa addoommadii baa laga hadlayaa laakiin shaqaalaha qofka kuwa walowba gaalka ah asaguna sidaasoo kale dhaqan wanaagsan iyo mucaamalada wanaagsan inaad u gudbiso wuu soo gelaya maxaa kan waxaa la rabaa islaamka inaad jeclaysiiso oo dhaqankaaga yacnii saxaabadu ridwaanullaahi alayhim ama selafku dhaqanka ay lahaayeen baa wuxuu yahay yacnii qowlkooda waxaa ka horeeyey maxaa ka horreeyey ficilkooda ficilkooda lagu islaamayay taana dadka la hadla marka inaad dhaqan wanaagsan iyo suuro wanaagsan yani aad u gudbiso cadaadis iyo tacadina aadan ku samayn haddaad adugu alyadulculya gacanta sare aata imaamu muslim baa fii kitaab liimaan ku warinaya nasaai axmed xaakim iyo dabraani baa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana camr ibn marsuuq camr ibn marsuuq abu cumaan albahili waa iqat ma'muun ahbarana shucba shucba ibn xajaaj qaala wuxuu yidhi liya muxamed ibn lmunkadir baa wuxuu igu yidhi masmuka war magacaa adeer magacaa buu yidhi faqultu waxaan ku yidhi shucbatu shucba la yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi xadaanii abuu shucba shucba lagu yaha miya xadaanii abuu shucba abuu marka ii warramay maxaa iswaafaqay ardaygii uu su'aasha weydiinayay magaciisa iyo shiikhiisii magaciisii baa soo shabahay can suwayd ibni muqarinin wuxuu iiga tabiyey yani almusani wara'a wuxuu arkay rajula nin buu arkay suwayd baa arkay la dama dhirbaaxay ama dhankalaaso ku dhuftay yani ghulaamahu addoonkiisi faqaala wuxuu yidhi amaa calimta miyaadan ogayn anna suurata wejigu muxaramatun inuu xaaraan yahay assuura bimacnaa alwajhu baa looga jeedaa miyaadan ogayn wejiga ruux in laga dhirbaaxo inay xaaraan tahay miyaadan ogayn uu nabigu yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh ra'aytunii waxaan is arkay oo aan wa innii anuguna saabicu sabcatin toddoba yacni midka toddobeeya aan ahay ikhwatin oo walaala ah calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam wakhtigii nebi maxamed maa lanaa xaalun aanu noo sugnayn ilaa khaadimun hal shaqaalaa mooye wax kale aanu noo sugnayn faladamahu waxaa dhirbaaxay axadunaa midkayo ayaa dhirbaaxay fa amarana nebiyu sal alla aleh wasalam nebiga wuxuuna faray an nuctiqahu inaan xorayno ayuuna faray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh axaadiistan dhammaantood hal macnay ka wada hadlayaanoo macnaha ay ka wada hadlayaan waxa weeye waa mucaamalaadka iyo dhaqanka lagula dhaqmayo sayidkii uu kula dhaqmayo adoomadii iyo dadkii isaga ka hoosaya uu kula dhaqmayo ayib weliba haddii gacani waa bini aadana gacani ay ka gaadho gacantaas iyo garaaca darbiga uu ku samaynayo inuu ka fogaado wejigii uu ka fogaado wuxuu yidhi ama calimta ana suurata muxaramatun miyaadan ogayn wejigu inuu xaaraan yahay qofka in laga garaaco ama wax lagaga dhufto hadda addoommaynnuba ka hadlayne qaar baaba xaasaskooda iyo dumarkooda wejiga ka tumaaya wallaahi wejigii baan ka madoobeeyey ku leeyahy wejigii baan ka madoobeeyey imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya raqamka kitaab liimaan raqamka saddexiyo soddonaad tirmidina fii jaamicihi qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana abu cawaana wadaxi bnu cabdillaahi alyashkuri qaala xadaana firaas can abi saalixin samaan can saadaani abi cumar qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay cinda bni cumar cabdilaahi bni cumar agtiisaanu ahay fa dacaa wuxuu u yeedhay cabdilaahi bni cumar biqulaamin lahu addoon uu leeyahay buu u yeedhay oo kaana uu ahaa darabahu mid garaacay cabdulahi bin cumar baa adduunkiisiiyo horay uu u garaacay u tumay buu u yeedhay fa kashafa wuu fayday can dahrihi dhabarkiisa ayuu fayday fa qaala wuxuu idhi ayuujicuka ayuujicuka ma ku xanuunjiyey yacnii darbigii aan kugu dhufta saxaabadu ridwaanullaahi calayhim xataa waa bini aadan haddii gef ka dhaco waxaa qalbigooda ku weyn ilaahay subxaana wa tacaala tacadiga iyo dulmiga uu geystayna isla markiiba uu ka noqonaya ma ku xanuunjiyey buu yidhi qaala wuxuu yidhi laa addoonkii intuu iska xishooday wuxuu yidhi laa maya fa actaqahu markaasuu xureeyo wuxuu yidhi xor baa tahay maanta laga bilaabo uma rafaca wuxuu koru qaaday yacnii cuudan laan iyo qori buu kor qaaday min al alardi dhulka uu kor uga qaaday laan yaroo dhulka taalla qori uu tusaale ku bixinay ayuu kor qaaday fa qaala wuxuu idhi maa liya iguma sugnaanin fiihi ay fii cidqihi xorayntiisa min al ajri xagga ajarka marka laga fiiriyo maa yasinu wax u dhigma haada alcuudi laantan wax leeg oo ajara kuma lihii buu yidhi waa yaabeen oo ninkan waad xoraysay oo ilaahay dartii baad u xoraysay cabdulaahi bnu cumar ow ajarkaagii maxaad isaga baabiisoo tiri wax leegu kuma lihi faqultu waxaan idhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow lima taquulu haada arrinkaa maxaad sidaa u leedahay qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sal alla aleh wasalam nebigan ka maqlay yaquulu isagoo leh ow qaala wuxuu yidhi man daraba ruuxii garaca mamluukahu addoonkiisa ruuxii garaca xaddan xad oo xad ku dhufta lam yatihi aanu la imaan aw ladama ama dhirbaaxa wajhahu wejigiisa ka dhirbaaxa fa kafaaratuhu kafaaradiisu waxa weeye an yuctiqahu inuu xoreeyo anaa dilay mar haddaan dilayna kafaaro kale ma jirine inaan xoreeyaa laasim ahayd mar marka kafaaradiisiiba ay tahay xorayn ay tahay yani qorigan wax leegoo ajara kuma lihi xorayntiisa kuma leeyahay waxaad marka saxaabadu ridwaanullaahi calayhim sida camalkooda ilaahay ay ugu barax jireen wuxuu diidayaa yanii xoraynta maxaa ku kaliiftay xoraynta waxaa ku dilkii uu dilay soo iskeed uma madax bannaana inuu xorayn iskeed u madax bannaan maadaama aanay ahayn ajar kuma lihi leeyahay walidaalika yani waxay ku dadaali jireen camalka inay ilaahu khaalis yeelaan alaa lilaahi diin khaalis salafka qaarkood baa inta iyagoo gurigoodii ay ka soo baxeen sooman intay gurigoodii ka soo baxeen si aan islaantii aanay u ogaan markuu bicsharadiisa iyo dukaanka meeshiisa wax ku iibinayo soo aado ayuu odhan jiray qadada ii soo dhiiba waana soomaya dadka la joogu siinaya marka qadadii ayb salaatuleil buu u kiciyo islaantii intuu sabaansabo markuu hubsado inay seexata ayuu kiciyoo laabgeli muxuu ka cararayaa mubayadaba soo kiciyo iyada inuu soo kiciyo waaba habboonto waa sida habboone laakiin wuxuu ka cararayaa camalkiisaasuu riyaa uga cararaya waxay odhan jireen qof waliba ha yeesho camal qarsoodiya oo isaga iyo ilaahay kaliya ay isla og yihiin innaga soomaali ma laga helaya warkaas subaxii caawa haddaad shan ragcadood tukato subaxii baad soo jarmaadiyo ka ugu horreeye ee muxuu ahaa ee kula kulmaad u sheegaysa xaloo dhan ilaya baalisma keena indhaha hurda ay haysabuu ku leeyahay ayib isniintii khamiista anigu waan soomaayo meel iskama dhigo iskagama ciyaaro anigu warshaha cab maye sniintii khamiista iskagama ciyaara buu ku leeyahy yaad u sheegay camalkaaga muslim baa fii saxiixihi xadiiska ku warinaya raqamka soddonaad kitaabu liimaan baabun ay haada kani baabun weeye qisaasulcabdi addoonka qisaastiisii buu u baab yahay yacni markaa sayidkiisii hadduu xadgudub ku sameeyo looga qisaasayo maalinka qiyaama xadaanaa muxamed ibnu yuusuf alfiryaami wa qabiisa ibnu qaala wuxuu yidhi xadaana sufyaan sufyaan athawri can xabiib bni abi saabitin can maymuun ibni abi shabiibin xabiib bnu saabit waa yani waa iqa ilaa anahu yani yursil can maymuun bni abi shabiibin maymuun ibni abi shabiibin ibnu xibbaan baa fi siqaat ku tilmaamay qaala wuxuu yidhi can camaar ibni yasaarin camaar ibni yasaar saxaabiga la yidhahdo qaala wuxuu yidhi laa yadribu axadun ruuxiyaanu garaacin cabdan lahu addoon uu leeyahay yaanu garaacinoo tumin walxaal huwa isaguna daalimun lahu mid dulmiyaya yacni uu yahay ilaa hadduu sidaas sameeyo addoonkiisa dulmi uu ku garaaco yacni uqiida waa looga qisaasayaa minhu min asayidi baa looga qisaasayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame maalinka qiyaame adduunka sidii la doono ha loo kala sareeyo wa rafaca bacdahum darajaatin fowqa bacd laakiin aakhiro marka maxkamada caadilka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala garsooraha uu ka yahay garteeda uu ridayo la yimaado naf walba wixii ay kasbatay baa loo oofinaya wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin ma kasabat wahum laa yulamuun qal imaamu raximah llahu tacaala xadaana abu camr wa xafsun ibn cumar ibni qiyaas qala xadaana shucbata bn xajaaj alcataki qaala xadaanii abu jacfar yani abu jacfar magaciisa waxaa la yidhahdaa kaysaan sufyaan baa layidhi kaysaan baa layidhi siyaad baa layidhi waa nin iqa ah qaala wuxuu yidhi samictu abaa leyla yani abaa leyla salama ibnu mucaawiya ama mucaawiya ibnu salama ayaan ka maqlay magaciisa marna salama waa laysdaba maryaa marna mucaawiya ibnu salama qaal wuxuu yidhi kharaja salmaanu salmaan alfarisi baa soo baxay fa idaa waaba iyadoo calfu daabatihi gaadiidkiisa yacnii calafkoodii cawskii gaadiidkiisa loo dhigay yatasaaqadu mid ku daadanaya uu yahay min al aariyi meeshii daashka ahayd aariga waa meesha daashka ah xoolaha marka yacni calafka iyo balka loo dhigayo meel loo saaraa jirta marka meeshii loo saaray intuu ka daatay balkii iyo cawskii ay ka daateen bay dhulka ku daateen kharaja salmaanu salmaan baa soo baxay faidaa calfu daabatihi waaba iyadoo daabadiisa yani balkii loo dhigayay yatasaaqadu uu daatay min al aariyi meeshii daashka ahayd balabalada ahayd ayuu ku daatay faqaala likhaadimihi khaadimkiisiibuu wuxuu ku yidhi lowlaa haddii lala yahay an akhaafu inaan ka cabsanayo alqisaasa qisaas inaan ka cabsanayo hadaanay jirin la awjactuka waan ku xanuunjin lahaa niyaho maxaan kuu xanuunjinayaa dayaca aad yacni aad samaysay iyo israafka aad xoolaha ku samaysay iyo sidaad waxu baatulayso yacni markaas ayaan kugu ciqaabi lahaa maxaa yeelay israafka ilaah iyo xadgudubka ilaahay ma jecla xoolihii wixii loogu talagalay baad daadinaysaa yani gefka aad gashay baan kugu ciqaabi lahaa laakiin waxaan ka baqayaa maalinka qiyaame in laygu yidhaahdo ka goos taa darteed baan kaaga baqay adoon dhingid lagu dhuftay haddii saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ay sidaa uga baqayeen qof muslima oo dhiiggiisa iyo cirdigiisa iyo maalkiisaba lagaa xarimay ilaahay agtiisaba waxaad ku jawaabaysa adiga og dad xadgudub iyo tacadud ku samayso imaam lmundiri baa fi tarqiibi watarhiib ku warinaya sheekh naasirna mishkaat lmasaabiix uu ku saxiix yeelay raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacala xadaana abu rabiic waa sulaymaan ibnu bilaal qala xadaana ismaaciil ibnu jacfar qala xadaana cala ibnu cabdiraxmaan can abiihi yani waa calaa ibnu cabdiraxmaan alxuraqi cabdiraxmaan alxuraqi can abi hurayra can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yihi latu'adunna walle waad gudanaysaan oo waad gudanaysaan alxuquuqa xuquuqdii baad u gudanaysaan ilaa ahliha ehelkeedii baad u gudanaysaan xataa yuqaada ilaa loo kala qisaaso lishaati ljammaa yacnii ridii seenyoonaydii aan geesaha lahayn min ashaati alqarnaa ridii geesaha la'ayd tii geesaha lahayd ilaa looga qisaaso buu nebigu yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayhi xuquuqda waad gudanaysaan oo ehelkeedii baad u gudanaysaan maxaa yeele waxaa idinka dambeeya meel xataa xayawaankii iyo mayeedhaankii loo kala qisaasayo wixii ay isu geysteen wuxuu nebigu yidhi latu'adunna waad gudanaysaan wale alxuquuqa xuquuqdii baad gudanaysaan ilaa ahliha ehelkeedii baad u gudanaysaan xataa yuqaada ilaa loo kala qisaaso lishaati ljamaa yani ridii geesaha la'ayd min ashaati alqarnaa midii geesaha lahayd looga qisaaso wixii xadgudube ay u geysatay marka loo kala qisaaso kadibna caro iyo ciid baa laga yeelaya ilaa iyaga takaaliif sharciya iyo waajibaadba xayawaankan lama saarin laakiin annaga tusaale laynagu siinaya waxalaale wixii ammaano iyo wixii xuquuq bini aadan ku tacalluqday ayaa yani marka bini aadamka loo kala qisaasaya imaam muslim baa fi kitaab lbiri wasila ku warinaya raqamka lixdanaad xadaana cabdulaahi bnu muxamed aljucfi qaala xadaana abu usama wa xamaad ibnu usama qaala xadaanii daauud bni abi cabdilaahi mawla bani hashim wa maqbuulun xasanu lxadii buhaari wuxuu yidhaha muqaarib lxadii xadaana cabdiraxmaan bnu muxamed wa cabdiraxmaan bnu muxamed ibnu sayd bnu judcaan waa majhuul baa ninkan lagu tilmaamaa qaala wuxuu yidhi ahbaratnii jaddatii ayayday baa ii warrantay can ummi salama ummu salama iiga warantay ana nebiya sal allau aleh wasalam kaana wuxuu ahaa fii beytiha gurigeeda dumarkii faraha badnaa ee nebigu uu qabay salawaatu ullahi wasalaamu calayh cadaaladiisa waxaa ka ahayd inuu u habeen qaybin jiray marka habeenkaasi waa kalkii iyo nowbadii ummu salama ayuu ku beegmay nebigu fadacaa wuxuu u yeedhay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu u wacday wasiifatan lahu addoon uu leeyahay aw lahaa ama umusalama ay leedahay xaaskiisu ay leedahay fa abda'at markaasay ka daahday fastabaana waxaa cadaaday alqadabu cadhadii baa muuqatay fii wajhihi fi wajhi rasuulilahi sal alla aleh wasalam nebigana dhaqan wuxuu lahaa hadduu cadhoodo iyo hadduu farxaba wejigiisaa laga arki jiray faqaamat umu salama umu salama istaagtay ila alxijaabi xijaabkii xaggiisa isu taagtay macnaha xijaabkiibay fiiddo addoontiibay fiirisay fa wajadat waxay heshay alwasiifa addoontiibay heshay oo talcabu ciyaaraysa nebiguna waa u yeedhayaa waa u wacayaa maba ogaba iyana ciyaar bay iskaga jirtaa wa macahu nebiga salawatulahi wasalaamu caleyh maciisana waxaa ahaa siwaakun caday faqaala wuxuu idhi lowlaa haddii lala yahay khashyata alqawadi qisaas inaan ka baqayo haddaanay jirin lowlaadu waa xarfu limtinaac liwujuudi dalik haddaanay jirin qisaas inaan ka baqayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha la awjactuki waanku xanuunjin lahaa bi hada siwaaki cadaygan aan kugu xanuunjin lahaa yaa xoogaa waa lagu edbin lahaa naxariista nabiga dee caday hadda wuxuu xanuunjinayaa maba jire laakiin cadaygaasaan kugu xanuunjin lahaa buu yidhi nebigu xadiiska abu yacla baa fii musnadii ku warinaya yacni misyi fii tahdiib ilkamaal buu ku warinaya mujalladka saddexiyo tobnaad saddex boqol sagaashan iyo labo daciifaduu ku daciifiyey sheekh naasir afar kun saddex boqol lixdan iyo labo cillada lagu daciifinayaana waa ninka majhuulka ah iyo ayaydii oo aan la garanayn zaada muxamed ibnulhaysan baa wuxuu siyaadiyey talcabu waxay ku ciyaaraysay buhaymatin yacni nayl bay ku ciyaaraysay buhaymadu waa naysha nayl bay ku ciyaaraysay qaale wuxuu idhi falamaa yani biha nabiy sal alla aleh wasalam yani qaala raawigii baa wuxuu leeyahay yani salama waxay tidhi falamaa aataytu biha nabiya sal alla aleh wasalam nebiga markaan ula imi addoontii markaan soo kaxeeye nebiga u keenay qultu waxaan idhi ya rasuulalahi rasuulka ilaahayow innahaa iyadu la taxlifu waxay ku dhaaranaysaa maa samicadka inaanay ku maqlin inaanay yeedhmadaada ah, yani dhawaaqa aad u dhawaaqday iyo fariintaada aanay maqlin qaalad waxay tihi wa fii yadihi nebiga gacantiisana waxaa ku jiray siwaakun caday baa ku jiray ama rumay buu haystay nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bilaal haddaan soo marnay abu cabdilaahi albasri waa saduuq qaala xadaana cimraan ibnu alsadi can qataadata bni ducaamata saduusi can suraarata bni abi wfa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ileh wuxuu yidhi man daraba ruuxii garaaca darban garaacid addoonkiisa ruuxii garaaca uqtusa waa looga qisaasayaa minhu ay min alcabdi addoonkii baa looga qisaasaya xaggiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame xadiiskuna sheekh naasir saxiixada ayuu ku saxiix yeelay warqamka xadaanaa khaliifa khaliifa ibnu khayaad baasiq ah qaala xadaanaa cabda yani cabdulaahi ibnu rajaa isaguna waasiq ah qaala xadaanii abulcawaam can qataadata bni dicaamata asaduusi abulcawaam waa sulaymaan bn bilaal can qataadata bnu dicaamata asaduusi can cabdilaahi bni shaqiiq alcuqayli can abi hurayrata can nabiyi sal alla aleh wasalam qaal nebigu wuxuu idhi man daraba ruuxii garaaca darban garaacid addoonkiisii ulman man daraba ruuxii garaaca darban garaacid dulman dulmi yacnii si xadgudub iyo dulmi ah uqtusa waa laga qisaasanayaa minhu xaggiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamee ruuxii addoonkiisa garaaca si dulmi iyo xadguduba u garaaca waa laga qisaasaya maalinka qiyaame haddii haddii la yidhi waxaa laga qisaasayaa neefkii geesaha la'aabaa kii geesaha lahaa looga qisaasaya bini aadam waxaad u geysatay iyo gacan iyo xadgudub kaa gaadhay muxuu noqonayaa baabun ay haadaa baabun weeye oksuuhum huwiya buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh addoommadii mima talbasuuna waxaad xidhanaysaan yacnii u labiso u xidha xadaanaa muxamed ibnu cabaad qaala xadaana xaatim ibnu ismaaciil can yacquub ibni mujaahidin ibni xasra yacquub ibnu mujaahid yani abu yuusuf waa nin iqa ah can cubaadata ibn lwaliid cubaada ibn lwaliid yani wuxuu ka soo jeedaa cubaada ibnu saamit yani ayaa awow ah isagana waa nin iqa ah khilaafadii cabdilmalik buu dhintay qaala wuxuu yidhi kharajtu waan baxay ana aniga iyo waabi aabbahay nadlub anagoo dalbayna alcilma cilmi annagoo dalbayna fii hada alxayi qabiilkan isaga annagoo cilmi ka dalbayna oo min alansaari ansaarta ilaan nebi maxamed madiine waxaa ku soo dhoweeyey nimankii ansaareed cilmigii nebi maxamedna iyagaa dhaxlay ceelkii saafigaha dadku ka waraabiyey yacnii raacii ugu horreeya waxay ahaayeen muhaajiriin iyo ansaar bay ahaayeen marka waxaan idhi aniga aabbahay baa israacnayo nimankan ansaareed intaanay dhammaan odayaashoodii xadiiska nebiga soo gaadhay aan cilmiga ka baranno qabla an yahlikuu intaanay halaagsamin ka hor dhiman fa wuxuu ahaa awala man ruuxii ugu horeeya laqiina aan la kulannay abalyasr ninka la yidhaahdo ayuu ahaa saxaabiga la yidhahdo saaxiba nebiyi sal alla caleh wasalam saaxiibkii nebiga ah wa macahu abalyasr magacii jirkiisa waxa ahaa ghulaamun lahu addoon uu leeyahay baa la socday wa calaa abilyasar abilyasar dushiisana waxaa ahayd burdatun yani macawis hoosgunti ayuust wa mucaafiriyun mucaafirigu waa dhar go'yaaloo xagga sare laga xidhan jiray oo yeman lagu soo samayn jiray hadda annagu kuwan aan shaalka u naqaano oo kale oo xoogaa go'yaasha kale ka qurux badan wa calaa qulaamihi addoonkiisa dushiisana waxa ahayd oo u xidhnaa burdatun hoosgunti iyo wa mucaafiriyun iyo go yani shaal ah ayuu xagga sare ka xidhnaa marka waa laba isweydaar macawista yani ama hoosguntiga addoonku uu sito iyo waxaa isu eg yani saxaabiga abalyasri midka uu dusha uu ku sito midka uu saxaabigu hoosta ku sito iyo midka addoonku dusha uu ku sitana way isu egyihiin haddii loo kala bedelo marka labalaba go la isugu dhiibo mid walba wuxuu u noqon lahaa maxay isku joog iyo bedlad buu u noqon lahaa ayib halkaasaa marka warka ka imanaya faqultu lahu waxaan ku idhi yaa cammi adeer low akhadta haddaad qaadan lahayd burdatan yacnii go' haddaad ka qaadan lahayd iyo macawista qulaamaka addoonkaaga oo wa acdaytahu aad siin lahayd macaafiriyaka yacnii hoosguntigaaga ama go'aaga shaalka aad hoosta ku sidato ow amase akhadta aad qaadan lahayd macaafiriyahu go'a shaalka uu guntayo hoosta ku sito oo wa aad siin lahayd burdataka yacnii macawistaada aad siin lahayd kaanat calayka waxay ku ahaan lahayd xullatan isku joog iyo bedlad bay ku ahaan lahayd wa calayhi isagana waxay u noqon lahayd xullatun isku joog bay u noqon lahayd saxaabigu marka war badan buu hayaa laakiin taabicigu wuxuu fiiriye muuqaalka wixii u muuqday le biniaadamku waa indhaku garaad leh famasaxa ra'sii madaxa igu masaxay wa wuxuu idhi allaahuma baarik fiih ilaahu barakee horta ducuu ku bilaabay wuxuu rabaa inuu masaladan uu weydiiyey cilmi ahaanna uga qanciyo laakiin wuu u duceeyey qofka marka yani caalimka ah marka masale la weydiiyo qofkan masalada weydiinaya si uu qalbigiisa iyo dareenkiisa kor ugu qaado zaadaka allaahu xirsan ilaahay dadaal ha kuu siyaadiyo waanku arkay inaad cilmiga ku dadaalayso inuu niyadda udhisaa la doonaya ayib wuxuu idhi yaa bunaya yabna akhi adeer basara caynaya labadayda indhood baa arkay haataani oo kuwana wa samica udunaaya labadayda dhagood baa maqlay nebigu markuu ku hadlayay yacni haataani oo kuwan ah labadanaa maqlay wa wacaahu qalbii qalbigayguna waa weeleeyey nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku hadlayay wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa niyaadi qalbihi niyaad waa halbowlaha waa xididada qalbigiisa gala ayuu ishaaray oo gacanta ku fiiqa wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa niyaadi qalbihi qalbigiisa halbowlayaashiisa iyo xididada gala ayuu farta ku fiiqay annabiyu sal allah caleh wasalam yaquulu nebigu isagoo laan maqlayay adcimuuhum quudiya addoommadii quudiya mima ta'kuluuna waxaad quudanaysaan cuntadaad cunaysaan wax ka siiya waksuuhum huwiyo ku arratira mima talbasuuna waxaad xidhanaysaan ee ku aradbaxaysaan ayagana ku aradbixiya wa kaana wuxuu ahaaday buu yidhi an ucdiyahu inaan siiyo min mataaci dunya adduunyada raaxadeeda iyo waxyaabahan yaryaree adduunka jooga ayaa ahwanu calaya dushayda ku fudud min an ya'huda inuu qaato min xasanaatii yowma alqiyaama idinku go' yar baad hadda ka hadlaysaane go'an yaree quruxda badan iyo waxyaabahan adduunyada iyo muuqaalkeeda iyo dhaldhalaalkeeda inuu qaato baa dushayda ku fudud in maalinka qiyaame xasanaadkayga uu ila qaybsado soo wax alcajiiba maaha nebiga waxaa la weydiiyey wuxuu saxaabada weydiiyey ma taqaaniin mufliska buu yidhi markaase waxay yidhaha muflis waxaan u naqaanaa ninkan dirham iyo diinaar midna haysan kaa maaha buu yidhi waa midka maalinka qiyaamo imanaya salaad iyo soon iyo sadaqo iyo wuu la imaanaya wuxuu imaanayaa miduu caayay miduu dilay miduu garaacay markaasaa kaa qayb laga siinaya xasanaadkiisii kaa qayb laga siinaya kaa qayb laga siinaya hadday xasanaadkiisii dhammaadaan sayi'aadkoodii baa la soo qaadayo dusha looga tuuriya ciyaadan billaah imaamu muslim baa fi zuhdi waraqaa'iq buu ku warinaya raqamka xadaanaa saciid ibnu sulaymaan qala xadaanaa marwan ibnu mucaawiyata alfazari waa iqa qaala xadaanaa alfadl ibnu mubashir fiihi dacfun qaal wuxuu yidhi samictu jaabir bni cabdilaahi baan maqlay yaquul isagoo leh kaana nebiyu sal alla aleh wuxuu aha yuusii mid u dardaarmo bilmamluukiina addoommada yacni khayran khayr in lagula dhaqmuu dardaarmayo nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wayaquulu wuxuu odhanayay nebigu adcimuuhum quudiya mima ta'kuluuna waxaad cunaysaan wax ka quudiya wa albisuuhum u labiso u xidha buu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh min lubuusikum labiskiinna iyo dharkiinna u xidha buu rasuulku yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh walaa tucadibuu ha cadaabina khalq allaahi ilaahi subxaana wa tacaala khalqigiisa ha cadaabina buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiikaa saxiixada ayuu ku saxiix yeelinaya sheekh fatxulbaarigana xaafidku mujaladka shanaad qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun sibaabu lcabiid xubaabu ya addoommada in la caayo inaanay bannaanayn iyo wixii ku soo arooray xadaana aadam ibnu iyaas qaala xadaana shucbata ibnu xajaaj alcataki abulbistaam qaala xadaana wasil ibnu axdab ibnu xayaan alsadi qaala wuxuu yihi samictu lmacruur ibnu suwayd baan maqlay yaquulu isagoo leh ra'aytu abaadarrin abaadar baan arka wa calayhi dushiisa iyadu ay tahay xullatun isku joog wa calaa qulaamihi xullatun addoonkiisuna isku joog uu xidhan yahay ayib fa sa'alnaahu can daalika arrinkaasaan weydiinnay oo waxaanu nidhi isku joogan aad xidhan tahay maad adduunka u xidhido adiguna ka quruxda badan aad xidhatid faqaal wuxuu idhi innii rajulan nin baan la caytamay fa shakaanii ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebiguu iiga ashkatooday fa qaala liya nebiyu sal alla aleh wasalam nebigaa wuxuu igu yidhi acayartahu biummihi mahooyadiisaad ku ceebaysa yanii abudar markii lays afdhaafay buu wuxuu ku yidhi yabna umma sawdaa waxaan hooyadii ay madowdahay inuu hooye madow markaasaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi acayartahu biummih innaka imru'un fiika jaahiliya ma hooyadiisaad ku ceebaysay ruux waxaa tahay akhlaaqdii iyo dhaqamadii jaahiligu ay baaqi ku yihiin maxaad ceebayn qofka bini aadamka waxaanu shaqo kulahayn hooyadii iyo aabbihii ma isagaa shaqo ku leh nasabka iyo reerka uu ka soo jeedo ikhtiyaar iyo doorasho isagu uu doortay ma sabab marka aad ugu ceebaysaa ma jirto meesha qultu waxaan idhi nacam haa hooyadiisaad ku ceebaysa haa uma qaala wuxuu idhi inna ikhwaanakum walaalihiin khawalukum shaqaalihiinnii waaye khawalukum shaqaalihiinni waaye khawalka waxaa la yidhaahdaa yacni waa alkhawal waa jamcu khawaali bay ka timi wa huwa raaci alxasan alqiyaamu cala almaal yacnii waa raaciga wanaagsan ee alqiyaamu cala almaali bilxusn xoolaha si fiican ugu quma ikhwaanukum walaalihiin weeye khawalukum shaqaalihiinnii weeye jacalahum allaahu ilaahay wuxuu yeelay taxta aydiikum gacmihiinna hoostooduu yeelay idinkaa mas-uuliyaddii gacanta laydiin geliyo mas-uul laydinka dhigay faman kaana ruuxii u ahaado akhuuhu walaalkii taxta yadihi gacantiisa hoosteeda falyudcimhu ha quudiyo mima yakulu wuxuu cunayo waxa ka siiyo uu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu caleyh walyalbasu ha u labiso ha u xidho mima yalbasu wuxuu xidhanayo dharka xagga labiskana wuxuu ka labisanayo ha uga xidho walaa tukallifuuhum ha ku buu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu caleyh maa yaqlibuhum wax ka qaalib noqonaya shaqo aanay qaban karinna haw dirina fain kallaftumuuhum haddaad ku kaliftaan maa yaqlibuhum wax ka qaalib noqonaya haddaad ku kaliftaanna fa aciinuuhum u kaalmeeya garab iyo gacan ku siiya wuu nebigu leeyahy salawatulahi wasalaamu calayh dhaqanka diinteennu marka ay la dagaalamaysaa waxa weeye waa wax kasta oo bini aadamka sabab ugu noqon kara inuu kibro yani kibir iyo isla weyni keeni kar adaa mas-uul ah yanii kuwan hoyina waa addoommahaagii ayagu waa gacantii hoose saa darteed baa nebigu salawatullahi wasalam aleh wuxuu leeyahay waxay awoodi karaan mooye wax kalena ha ku kallifina cuntadana waxaad cunaysaan ka siiya lebiskana dharkaad xidhanaysaan u xidha dhaqankaa kula dhaqma buu nebigu leeyahay salawatullahi wasalaamu caleyh haddii addoomma iska badaaye waxaaba laga yaabaa kuwan shaqaalaha ku ah ee xorta ah baa laga yaabaa inaad gumaysato oo bahdisho oo dhib ku samayso oo tacadi iyo xadgudub waxaan sharciga ilaahay ogolayn aad ku samayso buhaari baa fii saxiixii ku warinaya raqamka imaam muslimna kitaab liimaan ayuu ku warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun hal yuciinu cabdahu wuxuu baabu yahay addoonkiisii mau kaalmaynaya shaqadii uu qabanayay baugu kaalmaynaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana aadam ibni iyaas qala xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki qala xadaana abu bishr wa jacfar ibnu iyaas ibn abi waxshiya qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiye qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay salaam ibnu camrin waa maqbuul yacni maa lam yukhaalif yuxadisu isagoo xadiiska ka tabinaya can rajulin nin oo min asxaabi nebiy sal alla aleh wasalam asxaabtii nebiga ka mida jahaalatu saxaaba laa tadur qaal wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi arqa'ukum addoommadiinnu ikhwaanukum walaalihiin waay fa axsinuu u wanaagsameeya ilayhim xaggooda u wanaagsameeya istaciinuuhum u kaalmaysta yacnii calaamaa qalabakum wixii idinka qaalib noqda wixii camale aad qaban kari weydaan u kaalmaysta oo haydinla qabteen garab haydinku noqdeen waaciinuuhum iyagana u kaalmeeya yacnii calaamaa qulibuu wixii yani ka qaalib noqday ama laga qaalib siiyey aanay awoodi karin ugu kaalmeeya buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayib imaam axmed baa fii musnadii ku warinay xaafidkuna fatxulbaariga mujaladka hanaad buu ku keenay sanadka xadiiskana dacfi baa ku jira daciifada raqamka ah sababta lagu daciifinayaana waa salaam ibnu camrin ninka la yidhaahdo oo maqbuul ah laakiin dacfiga shiikhu uu tilmaamay waxaad moodaa inuu ka noqday irwaau lqaliilka taqhriiju axaadiisu manaari sabiil wuxuuna yidhi isnaaduhu la ba'sa bishawaahidihi xadiisku dhib ma leh marka loo fiiriyo shawaahidda kale iyo axaadiista kale ayaa u markhaati kacaysa intii xadiiska abudar uu sheegayey uunbuu sheegayaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan waa yukhdi qala xadaanii ibnu wahb cabdillaahi bnu wahb almisri alqurashi mowlaahum qaala ahbaranaa camrun wa camrun ibn alxaaris ibn yacquub abu umayat alfaqiih almuqri can abi yuunas waa sulaym bnu jubayrin mowla abi hurayra can abi hurayrata annahu qaal abu hurayra wuxuu yidhi aciinu u kaalmeeya alcaamila midka caamilkaee shaqaalaha fii camalihi camalkiisa ugu kaalmeeya fa ina caamil allaahi laa yakhiibu ma hoojiyo yacni wuxuu ujeedaa alkhaadima midka khaadimkaa ma abu hurayre xadiisku waa mawquufo wuxuu leeyahay ruuxa caamilkaee shaqaalaha shaqadiisii ugu kaalmeeya maxaa yeelay caamilka alle subxaana wa tacaala midka shaqaalaha ugu shaqaynaya daacadiisa iyo cibaadadiisa ku taagan yaqaanka laa yakhiibu ma hoojiyo yacni alkhaadima xadiisku yani markaa waa waa saxiix adabulmufradka waa mawquuf baabun laa yukallafu alcabdu min alcamali maa laa yudiiq wuxuu baabu yahay addoonkii lagu kallifi maayo shaqadii iyo wixii uu qabanaya waxaanu awoodin xadaanaa cabdulaahi bnu yaziid almuqri qaala xadaanaa saciid bni abi ayuub qaala xadaanii ibnu cajlaan muxamed ibnu cajlaan can bukayr bni cabdilaahi can cajlaan can abi hurayrata can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu nebigu yidhi lilmamluuki addoonkii lalahaa waxaa u sugnaaday dacaamuhu cuntadiisa in la quudiyo iyo wa kiswatuhu aradbeelkiisa in la arad tiro walaa yukallafu lagu kallifi maayo min alcamali camalka xaggiisana maa laa yudiiqu waxaanu karinoo aanu awoodin lagu kallifi maayo rawaahu muslim baa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdulaahi ibnu yuusuf qaala cafwan cabdulaahi bnu yaziid almuqri qaala xadaanii leys ibnu sacd alfahmi qaala xadaanii moxamed bnu cajlaan can bukayrin ana cajlaana abaa muxamedin xadaahu wuxuu sheegay qabla wafaatihi intaanu dhiman ka hor wuxuu sheegay annahu samica abaa hurayra inuu ka maqlay yaquulu isagoo leh qaala rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ileh wuxuu yidhi lilmamluuki addoonkii lalahaa ee la mulkiyey waxaa u sugnaado uu leeyahay dacaamuhu quudintiisa iyo wa kiswatuhu aradbeelkiisa in la aratiro dharkii la huwiyo walaa yukallafu lagu kallifi maayo ilaa maa yudiiqu wuxuu awoodo mooye wax kale lagu kallifi maayo waa xadiid saxiixo ah. irwaa lqaliil aaiixu tarqiib watarhiibna walaa yukalafu lagu kalifi maayo addoonkii ilaa maa yudiiqu wuxuu awoodo mooye wax kale lagu kalifi maayo qal imaamu raximah llahu tacala xadana musadad ibn musarhad qala xadana yaxya ibnu saciid alqadaan can ilacmash sulaymaan ibn mihraan alacmash qaala wuxuu yidhi qaala macruurun macruur wuxuu yidhi mararnaa waxaan soo marnay biabi darin abuu dar baanu soo marnay wa calayhi isagoo maro xidhan wa calaa qulaamihi addoonkiisa dushiisana waxaa ahaatay oo xidhnaa xullatun bedlad iyo isku joog fa qulnaa ku nidhi low akhadta haada midkan hadaad qaadan lahayd oo wa acdayta haada kaana aad siin lahayd hayrahu maradaa u xidhan yahay mare aan ahayn aad siin lahayd kaanad waxay kuu noqon lahayd xullatan isku joog iyo bedlad bay kuu noqon lahayd qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla aleh wuxuu yidhi ikhwaanukum walaalihiin waaye jacalahum allaahu ilaahay baa yeelay taxta aydiikum gacmihiinna hoostooda mas-uuliyaddiinna ilaahay geliyey gacantiinna faman kaana ruuxii u ahaaday akhuuhu walaalkihi taxta yadihi gacantiisa hoostiisa u ahaaday falyudcimhu ha quudiyo mimaa yakulu wuxuu cunaya waxa ka siiyo waliyulbishu ha u labiso ha u xidho mimaa yalbasu walaa yukallafu yaanu ku maa yaqlibuhu wax ka qaalib noqonaya shaqo ku adagoo ka qaalib noqonaysa yaanu ku kallifin fa in kallafahu hadduu ku kallifo maa yaqlibuhu wax ka qaalib noqonaya hadduu ku kallifo falyucinhu alayhi hagu kaalmeeyo shaqadaa qabo keliya yaanu odhane garab haugu noqdo oo haugu kaalmeeyo qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu nafaqati arajuli calaa cabdihi wa khaadimihi yani sadaqa wuxuu yahay nafaqaynta iyo biilka uu ninku u masruufo addoonkiisa iyo khaadimkiisu inay sadaqo tahay xadaanaa ibraahim ibnu muusa qaala ahbaranaa baqiya baqiya ibnu lwaliid waa nin siqaa laakiin waa mudallis yacni axaadiisu baqiya laysat naqiya fakun calaa taqiya qaala ahbaranii baxiir ibnu saciidin can khaalid bni macdaan can ilmiqdaami bni macdi karbin samica nabiya sal alla alih waslem nebiga wuxuu maa adcamta nafsaka naftaada waxaad quudiso fa huwa sadaqatun sadaqay kuu tahay ilaahay dartii iyo cibaadada aad ugu xoogaysatid iyo haddaad u quudanayso wamaa adcamta waladaka ilmahaaga waxaad quudiso iyo wa sawjataka xaaskaaga iyo wa khaadimaka khaadimkaaga iyo shaqaalahaaga aad quudisana fa huwa sadaqatun sadaqa ayay kuu tahay imaam axmed baa warinaya fii sheekh naasirna saxiixada ayuu ku saxiix yeelay xadaana musadad ibn musarhad qaala xadaana xamaad ibnu sayd ibnu dirham can caasim ibni bahdala caasim ibn abi najuud can abi saalixin samaan oo jakwaan loo yaqaan can abi hurayra qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal aleh wasalam khayru sadaqati sadaqo waxaa ugu khayr badan maa baqiya wixii baaqi yeela oo reeba qinan hodontooyo ruuxuu isagoo ka deeqtoon uu bixiyo walyad lculyaa gacanta sare ayaa khayrun waxay ka khayr badan tahay min alyadi sufla gacanta hoose gacanta sare waa gacanta sadaqada bixinaysa gacanta hoosena waa gacanta wax weydiisanaysa wabda ku bilow biman tacuulu cid aad nafaqayso intan dambe waa mudraj waa min kalaami abi hurayra laysa min kalaami nabiy sal alla aleh wasalam abu hurayra sida fadxulbaariga mujaladka sagaalaad yani xaafidku uu ku caddeeyey abu hurayra isagaa yidhi waa min kalaami abi hurayra yacni taquulu waxay leedahay imraatuka haweenaydaadu waxay ku odhanaysaa yacni anfiqa calaya inafaqee dushayda aw dalliqni amay fur wayaquulu mamluukuka addoonkaagana wuxuu ku odhanayaa anfiq calaya dushayda nafaqee aw bicnii ama iiibi haweeneydii waxay ku leedahay war ama masaariifi sii ama iska kayfo addoonkii ama inafaqee ama iiibi buu odhanaya wayaquulu waladuka ilmahaaguna wuxuu odhanayaa ilaa man takiluna yaad mootala saaranaysa aabbow yaad nagu hallaynaysa mas-uuliyad ku saarnayd annagaad mas-uul naga ahayd yaad nagu hallaynaysa ayib nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ruuxa dembi waxaa ugu filan inuu dayaco cidda uu masaariiftooda iyo quudintooda uu mas-uulka ka yahay inuu dayaco mas-uuliyad baa la qaadi gabdho reerood baa la guursan hadhow marka la guursado waxaa dumarkiibaa culimada ag taaganoo waxay leeyihiin ninkii ma iska fasakhi karaa toddoba sano warkama hayo telefoonkiibuu dansaday wuxuu ii soo dira iska daaya marka ilmihii waagaa calool galay haddii ilaahay kuu ron yahay waa shuulay buu dhigtaa iskuul buu aadaa baa laleeyahay maujeeda waa dulmi dulmiga noocaasoo kale in la sameeyo looma baahnee mas-uuliyadda in la qaado ayaa loo baahan yahay xadana mxamed bnu kasiir qaal ahbarana sufyaan athawri can muxamed bni cajlaan can almaqburiyi saciid bn abi saciid almaqburi can abi hurayra qaala wuxuu yidhi amara nabiyu sal la aleh waslm nebigu wuxuu faray bisadaqatin sadaqo in la bixiyo faqaala rajulu nin wuxuu yidhi cindii diinaarun agtayda diinaar baa yaallow diinaar baan haya wuxuu yidhi anfiqhu calaa nafsika naftaada ku nafaqee qaala wuxuu yidhi cindii aakharun dirham kalaan haya diinaar kale qaala wuxuu yidhi anfiqhu calaa sawjatika xaaskaaga ku nafaqee qaala wuxuu yidhi cindii aakharun mid kale agtayda ah wuxuu yidhi anfiqhu nafaqee ku bixi ala khaadimika khaadimkaaga uma dabadeedna anta absaru anta aclamu intaa wixii ka soo hadhay cidaad siinayso iyo diinaarkaaga meeshaad dhigaysae ku haboon adigaa yaqaana nasaaiba fii sunan kubra ku wariyey ibnu xibbaanna fii saxiixi mujaladka tobnaad aartanyobayhaqi fi sunan mujaladka toddobaad aarboqoxasanahu lalbaaniyu fii saxiixi sunan nasaai xadiiska khulaasadiisu waxay tahay mas-uuliyadda ruuxa la dareensiinayo meesha ay ka bilaabantaa waa qoyskaaga iyo ehelkaaga ayay ka bilaabantaa wallah subxaana watacaala aclam bisawaab acla wabillahi towfiiq